waman tabicahum biixsaani ilaa يوم iddiin ama bacd waxaan soo gaarnay baabu salaati alkhawf wuxuu ku saabsan yahay baabkani salaadaha la tukada xilliga cabsida ah oo wax kaga bedelan mararka qaarkood iyo qaabkooda salaadaha xilliga amnigaa la tukado ilaahina subxaana wa tacaala waa kili waidaa kunta fiihim faaqamta lahum asalaata faltaqum طaaئifaة minhm macaka walyأkhuduu aslixatahum faإida sajaduu falyakunuu min waraa'ikum waltaأti طaaئifaة أkhraa lam yusaluu falyusaluu macaka walyأkhuduu xidrahm waaslixatahum aayaddaasaa waxay asal u tahay salaatu lkhawfku inay salaad axkaam gaara le tahay haddaba qaababka loo tukanayo muqadimatan ma wada ahaa qaabab hadda suuragala waa dad dagaal ku jira inay is-ilaaliyaan oo isdifaacaanna raba salaaddii inay tukadaan iyo jamaacadiina doonaya nusuusta waxyiga qaarkood oo xilligaas soo degay iyo qaababka nabigu salaada u tukaya calayhi salaatu wasalaam waxay la falgalayeen qaabkii dagaalka ee xilligaa jiray haddase anwaacda qaarkood aynu arki doonno hadda waalid ama suuragal ma aha ilaa qaabka dagaalka uu dabiicigii hore ku noqdo sida uu yahay wax iska bedelo hiyo anwaacun dhowr nooc weeyo afar buu ka soo qaadi doonaa mualifku raximahu llahu tacaala culimmada qaarkoodna way ka badiyaan ta koowaad wuxuu yidhi al awalu midka ugu horeeya yakuunu lcaduwu cadowga ahaanaya oo kaa jiraya fi lqiblati dhinaca qiblada dadkan seef iyo waran baa lagu dagaalamayaa iyo fallaadh xabadina ma jirto madfacna ma jiro haddaba dadku inay isu tagaan oo isku ururaan wax khataroo badanoo leedahay ma jiro cadowga waa la iska soo horjeedaa waana la isu muuqdaa marka cadowga laysu muuqdo laba midkee weeye inuu xagga qiblada kaa jira cadowgu iyo inuu dhinac kale kaa jiro yakuunu lcaduwu xaaladda koobaad wuxuu ahaanayaa nooca koobaad fi lqiblati dhinaca qibladuu jirayaa fa yuratibu limaamu ninka imaamka ee tukinaya ciidankan hogaaminaya wuxuu u ratibayaa oo u kala dhigayaa alqowma dadkii iyo ciidankii la socday safayni laba saf buu ka dhigayaa wa yusallii bihim wuuna wada tukinayaa salaadana waynu gelaynaa cadowgaa horteednaana waynu iska ilaalinaynaa innagana meeshanaan isugu imanaynaa oo laba saf baan iska dhigaynaa sababta saa loo leeyahay xilligaasi madfac la soo tuurana ma laha diyaarad intay timaada kugu rushayna ma laha waa ninkaasoo haddii uu soo ordo adigaba orodka qaybta afraad baa dagaalka isu bedeliyo adigaba orodkaaga iyo seeftaadiiyo warankaaga aad la bixi wax meel fog kaasoo gaarana ma laha laakiin hadda haddaad tiraahdaa dadka intaan si wada keenaan laba saf ka dhigi dee meel fogunbaaba lagaa soo shiishi gam adaa barsiil la raba yeelay manaa duruufta qaxa lagu dagaalamayaa kala duwana dadku fardaa la wataa inna waa lugaynaysaa inna geel iyo awr hadday saaran tahay ugu badan tahay seef waran iyo fallaar baa la wataa labada ciidanna meenayna fallaar gaadhin bay isu jiraan maxaa la samaynayaa marka xagga qiblada hadday jiraan laba saf baa dadka laga dhigi wa yusallii bihim wada tukinayaa dadkao dhan fa idaa sajada marka salaaddii waa la wada xihan qiraa'adii waa la wada aqrin rukuucdii waa la wada rukuuci waa laga soo toosay haddii la sujuudo la wada sujuudo inta la sujuudsan yahay waa la isgaadi karaa waa la haddaba la is ilaalin faidaa sajada hadduu sujuudo sajada macahu waxaa la sujuudaya safun saf sajdatayhi labada sujuudoodba labadii saf ee dadka laga dhigay mid baa raacayoo la sujuudaya wa xarasa safun safna wuu waardiyeynaya wuu taagnaanayaa cadowgu isha ku haynayaa iyo ciidankaas fa idaa qaamuu qoladii sujuudday iyo imaamku hadday soo toosaan oy istaagaan sajada waxaa sujuudi man xarasa dadkii waardiyeynayay safkii waardiyaha ku jiray qoladan markay soo istaagaan faatixadoodii qiraa'adooda ay ku jiraan waardina waa yihiin marka markaas iyagu sujuuddii u daamarayaan ay soo dhammaysanayaan walaxiquuhu wayna soo haleelayaan taagnida ay ku soo gaarayaan wasajada macahu kadib waa la wada rukuucayaa waa la soo wada toosayaa sujuudi ragcadda labaad baa timid wasajada macahu waxaa sujuudaya imaamka la sujuudi fi aaniyati ragcadda labaad man xarasa awalan markii hore ninkii qaybtii waardiyaha ku jirtay baa hadda sujuudi wa xarasa alaakharuuna kuwa kale oo markii hore sujuudda la horreeyeyna iyagaa hadda gaadhka iyo waardiyaha ku jiri fa idaa jalasa hadduu soo fadhiistay imaamkii iyo qoladii la sujuuday oo atixiyaadka loo fadhiisto sajada waxaa sujuudaya man xarasa dadkii wax waardiyeynayey wa tashahad fadhigay kusoo gaarayaan watashahada bisafayni labada safba wuu la atixiyaadsan wasallama wuu la salaamo naqsan wa haadihi tani salaatu rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam nabigu salaadii uu tukaday weeye bicusfaan meesha cusfaan la yidhahdo ama waadi cusfaan la yidhaahdo oo maka xagga madiine ka xigta toddobaatan kilomitr taqri qiyaastii kilomitr laba ama kilomitr labaa ka halkaas nabigu alay slam dagaal ku qabsaday buu ku tukaday sidaas cadowgii baa nabigu calayh salaatu wasalaam makaa loo tukanayay isagana madiinu ka yimid reer makana halkaasay dagaal iyo difaac kaga jireen haddaba maka xaggeeday ka jiraan oo qibladiiya xagga qiblada yakuunu alcaduwu fi lqiblati saawey qaabkaa in loo dhigaa asal ahaa nabiga ka sugan tafaasiisha sida laysu ysu bedelayana laba arrimood weeye arrinta koowaad waxaa la tixgelinayaa imaamka in lala socdo la raaco waa fadiila dheeraada wey inaad ka hadhood ka dambaysana de waa laga fiican yahay haddaynan duruuf keenin qolaa safkaho qolaa raacaysa rukuuc sujuudda hore qolada dambana sujuudda ragcadda labaad bay raacaysaa si fadligaa qolo walba cadaaladu ay u sinaadaan riwaayaadka xadiidka waxaa ku sugan safka horaa raacaya ragcadda hore safka dambena waardiyu ahaanayaa markii iyaguna ay soo toosaan ee kuwana sujuudaan ee istaagga la isku soo gaaro ninba ninka ka horeeyuu safka bedelayaa oo safkii dambaa horey maraya kii horena gadaal buu marayaa si ay isugu diyaariyaan sujuudda ragcadda labaad iyagu waardi inay noqdaan taa haddaad eegta mar waliba safka labaad baa sujuudda marka la gala waardiyo gelaya laakiin dadka safka labaad ku jiray markii hore marka dambe kuma jiraanoo safka horey u wareegeen iyagaa bedelay haddii la taagan yahay waa la wada arkaa haddii la taxiyadsanaya waa la wada arkaa haddii la rukuucsan yahay intii la rukuuca waa la fiirin karaa adoo rukuucsan markuu xaalku qabsado weli intaad rukuucda hareerta saada u fiirinayso ismaad arag xasuustaa waa annagoo salaad maqrib tukanayna nin baa safka nagu dhex jiray nimay isku dhaceen baa salaada ku jira yimid oo dhinac safka istaagay isagoo qori wata iska leexi yiri gaalka gaal ku dhalay <laughs> ninkii bartanku safka noogu jiraa nina qoriba halka noola taagan yahay annagana waa rukuucsanna ah. dadkii dhan waa la rukuucda aggaa la fiirinaya <laughs> de nafta waa cadow cadow bogta tanna intaan wada rukuucno baan hore yar fiirinaynaa waan jamcin karnaa inaan la rukuucno imaamkii iyo inaan cadowga iska ilaalinna waan isu geyn karnaa marka waa wadaynaa laakiin waan sujuudaynaa bilaaba ciidan xagga mar oo dhabarjabin isu diyaari aynaan ogeyn bilaaba laynagu soo yaac asalka salaadanna waxay ku timid waa laysor fadhiyey waxaan filayaa riwaayadku waxay sheegeen salaad duhur bay ahayd nabiga muslimiintu caadi bay isaga tukadeen nimankii gaalada waxay arkeen sujuuddoodii waxay dhaheen walaada fursad baa ina dhaaftay wax aabbahoodi iyo hooyada ay ka jecel yihiin oo salaad la yidhaahda bay tukadaan intay sujuudsanaayeen foorarayn haddaan weerar ku gaacino waan ka heli lahayn bay yidhahdeen markaase waxay dhahdeen tan haddayna dhaaftay dhib ma lehe mid kalaa soo socotoon dheerayne taasaynu isdiyaarinaynaa labadii salaadood intii udhexaysay baa waxyiga salaatulkhawf soo degay iyagoo isdiyaariyoone markay wada sujuudaan aad ku gaacisaan saaad qolaa sujuudday qolana way taagan tahay ya nagahee halkaas saasay asalka qisadu bidaayada nusuulkeedii saasuu ahaa laakiin hadda suuradan in la dabaqaay ma sahlana ciidan kuu muuqda dee taangiyiya madaaficna ay u yaallaan horta inaad soo wada baxdo ood saf gasho adaa isloogay soo maha meeshan fallaad iyo waran ma yaallaan iyo seef ma yaallaane wa naar hoosaa laisugu urgufaya hadda dagaalka taalla marka dabaqitaankeedu duruuftii hore marka lagu noqdoo kalaa la dabai karaa ma dhici kartaa in lagu noqdo ha ixtimaalka waa dhici karaa nusuusta aakhiru zamaanka ka sheekaysa in fardan lagu dagaalami doonay sheegayaan oo markii la yidhaha hebel baa soo baxay iyo dajaal khalafakum fii ahlikum iyo nabigu waa kiikaa kale intaasoo fardowladay soo dirayaan ayaga iyo magacooda iyo aabbahood waan sheegi karaa iyo alwaana khuyuulihim fardahay saarihim midabadooda waa idin sheegi karaa taasay culimmada qaar ka qaateen waxaan adduunyada iyo korontada iyo isdabamarkani inay taayiradu ka wada banjari doonaano seeftii iyo waranki iyo fallaadhi iyo fardihii la noqon doono xadiid nawaakiiha alkhayru macquudun fii nawaasiha alkhayru alajru waalghaniimatu ilaa yowmi alqiyaama ilaa qiyaamada laga gaaro marka markaa haddii ay timaado lagu camalfali doonaa ayib maxaa kaloo furan walow xarasa hadday waardiyeeyaan fiihimaa labada ragcadood firqataa safin safka labadii saf labadiisa qaybood jaaza bannaan wuxuu leeyahay haddii labadii saf ee isdabajoog ahaa midna ha rukuuco midna ha waardiyeeye lalahaa haddii si kale loo bedelo way bannaan tahay haddii dhexda laga kala jeexo oo la yidhahdaa garabkaasoo saf hor iyo saf dambaana ragcadda hore ha ilaaliyaan dhinacaasoo labada saf ka koobanna ha ilaaliyaan firqataa safin saf labadiisa firqo wa kadaa firqatun fi lasaxi saf qaybtii hal garab haddii la yidhaahdo afaraan isuqay safka hal saf oo kaamila iyo saf nuski ha la sujuudaan nusna ha waardeeyaan iyadana maqsuudkii waa un la gaariyo muhimaddu waa inay qaar waardeeyaan aayaddaa tiri waidaa kunta fiihim faaqamta lahum salaata haddaad ku dhex jirto ood salaada tukinayso faltaqun aa'ifatu minhum macaka walyakhuduu aslixatahum qoleha dagaal ha kula tukadaan hubkoodana ha haystaan oo heegan ha ku jira iyagoo salaada ku jira hadday sujuudaan iyagu cadow ha aadaan waa suurada labaad ee soo socoteen qiblada la jirin bay aayaddu kusoo degtay taa waa qaybta koobaad athaani nooca labaad ee loo tukan karo yakuunu cadowgu wuxuu ahaanayaa fii gayrihaa qiblada dhinaceedii meelaan ahayn buu jira cadowgu fa yusalli imaamku wuxuu tukinay oo tukinayaa maratayni laba jeer kul kula maratin mar kastaba bifirqatin koox wuu tukinayaa qoladan uu tukinayaa qolana waardiyay hayaan cadowgii xag buu inaga jiraa xaggana waa u tukanaynaa qayb buu tukinayaa qaybna dhufaysay ku jirayaan qoladan markuu la dhammaysto qoladana dhufayska iyo difaaca gelaysa kuwa kalaa u imanayo uu tukinayaa wa haadihi salaatu rasuuli lahi sal slam uu tukiday weeye bibaطni naklin iyadana muslim baa wariyayo halkaasuu nabigu labada qolaba mid walba safarna way ahaayeen salaatulkhawfna waa la tukanayay musaafirku labuu tukadaa ragcadood cusfaan iyo batni nakhliba saasay ahaayeen oo madiina laga yimid haddaba maadaama nabigu uu tukinayey salaadooduna qasri laba ragcadood ay ahayd qoladan laba ragcadood buu tukiyey kuwana laba ragcadood buu tukiyey nabigu laba jeer buu tukaday iyaguna marmar bay tukadeen si kale haddii loo akriyo nabigu afar ragcadood buu tukaday oo laba jeer kalea iyaguna hal hal mar oo laba laba ragcadood ay tukadeen sidaa waa la ogolya waxaana loo daliishaday marka imaamku salaadiisa dambe farad ha laakiin waa sunna qof sunno tukanaya adoo farad tukanaya waad ku xidhan kartaa waanaan soo marnay masaladaas in adilada ay tan ka mid tahay aw taqifu maxaa banaan weji labaad inay istaagaysaa firqatun kooxbaa fii wejihi cadowga waardeedaysa hor istaagaysa wa yusallii bifirqatin koox buu tukinayaa ragcatan hal ragcad musaafir baa la ahaa laba ragcadood soo maaha qolo waardiyaa ha qabato qolana imaamka ragcadda hore ha la tukato qolo walba waxaa la doonayaa imaamka salaadiisa qayb inay yeelato salaada imaamkuna afar qodob baa ugu muhiimsan iyo wixii raacaba ragcadda iyo takbiirta iyo tasliimta ragcadihii waa labo takbiirtu way u horeysaa ragcadda hore iyo takbiirta horena qolaa la siinayaa ragcadda labaad iyo tasliimta imaamka inay la socdaanna qolo kalaa la siinayaa marka maxaa la samayn allahu akbar buu dhihi qolaa safka la geli faatixadaa la akri waa la rukuuci waa la sujuudi ragcadda labaad marka loo istaago goorta ragcadda labaad loo istaago qoladii la socotay ku xidhnayd bay goosan niyaday ka goosan ragcaddoodii labaad bay dhammaystiran isna taagnidu ku sugi qoladii kale markay dhammaystirtaan bay bixi qoladii bay soo bedeli kuwiiba allahu akbar dhihi oo faatixada akhrisan markaasuu rukuuci ragcaddii labaad bay la bilaabayaan markay la dhammaystaane uu atixiyaadsado atixiyaadsanayo bay ka goosanayaan ama way goosasho nus ah bay goosanayaan way soo tukanayaan ragcaddii kale salaamo naqsigay la wadaagayaan suuradaasuu rabaa inuu ku tilmaamo <coughs> aw taqifu firqatun ama koox baa istaagi fii wajhi lcaduwi cadowga hortiisa oo waardiyo geli wa yusallii bifirqatin koox buu tukan ragcatan ragcad fa idaa qaama hadduu istaaga lihaaniyati ragcadda labaad faaraqatu qoladii la tukanaysay way ka goosanaysaa wa atamad way dhammaystiranaysaa salaadeeda wadahabad way tegaysaayoo waxay aadaysaa ilaa wajhihi ay wajhi lcaduwi cadowga wejigiisiiy waardihii bay aadaysaa salaadoodii way dhammaysteen takbiirtii ragcaddii horena imaamkay la wadaageen xadigoodii iyo nasiibkoodii qaate qolada kale intoodii baa soo hartay isaguna taagnidiibuu ku hadhay wa waxaa imanaya alwaaqifuuna kuwii cadowga hor taagnaa faqtadow bihi way ku xiranayaan salaada fasallaa bihim thaaniya ragcaddii labaad buu tukinayaa faidaa jalasa litashahudi ataxiyaad hadduu u fadhiisto qaamuu way istaagayaan fa atamuu aaniyatahum ragcaddoodii labaad bay soo dhammaystirayaan wa laxiquuhu ataxiyaadkay kusoo gaarhayaan wa sallama bihim salaadu iyaga kala baxayaan kuwana fadiiladii takbiirtay heleen kuwana fadiiladii tasliimtay heleen qolo walbana ragcad bay la tukatay qoladii hore ragcaddii horey la tukatay kuwii dambe ragcadda dambey la tukatay suuradaasna <coughs> waa suurada labaad wa haadihi tani salaatu rasuulilah sal l slam uu tukaday weeye bidaati riqaac meesha daat riqaac la yidhahduu nabigu ku tukiyeyo bukhaariiyo muslim ay wariyeen labadan keebaa fiican marka fadli badan salaada hore iyo salaada dambe cadowgu qiblada ma jiro inaad qolo walba si gaara ah u tukiso imaam haddii aad tahay iyo qoloba ragcad in aad tukiso intay dhammaystaan kusoo haleelaan wala saxu sida saxiixa raajixa annahaa salaadan daat riqaaca ba afdalu ka fadli badan min bani nklin salaadii banunakli lagu tukaday inaad qolo walba gaar u tukiso waxaa ka fadli badan inaad qoloba ragca tukiso alasax khilaafku waa qawi fi madhab qolaa waxay leeyiin maya salaadan daaturiqaac baa fadli badan walikullin wijhatun huwa muwaliiha qolada salaadii horaa fadli badanee nawowi uu rajaxayo waxay leeyihiin <clears throat> lianna salaada kooxda hore markaad tukiso kooxda labaad adiga salaadaada sunno waayo iyagana farad waaye farad iyo sunno ma la isku xihan karaana khilaaf baa ku jira wاlkhuruuju min alkhilaafi mustaxabu si khilaafka looga fogaado adna farad wey labadaada ragcadoodba iyagana farad wey labadada ragcadoodba qolada kalena waxay leeyihin maya sida kalea ka fadli badan waxay kaga fadli badan tahay <coughs> salaad la dhammaystirto oo imaamka iyo maamuumka ay wada dhammaystirtaan weeye ta hore tan dambe laakiin qiraa'o dheer inuu iska taagnowa ee atixiyaad dheeroon loo baahnayn ragcad inta lasoo dhammaysanayo la atixiyaadsanayo salaada sidii loogu talagalay bay waxu dhimaysaa waa laga fiican yahay dheheen saas darteed qolaba mar la dhammayso nabiguba hadduu sameeyey waa laga fadli badanya lama dhii kara yidhahde murankaas way waxa ka taagan sidaa baana la hayn doonaa mas'alo kaleu ku gabadhamaystirayo <coughs> si haddii loo akriyo suuradan aynu soo marnay waa laba saa darteed in la yidhaahdo athaani waathaali bay ku habboonayd fii kayri alcaduwi saasuunan uga jeedaayo laba iyo saddexba waa labadan suuro midii saddexaadood sugaysa ma laha afarun baa sugi dhowr mas'alaa soo haray marka ka dhashay arrintaas ninkan imaamka intuu taagan yahay iyo intuu eh, qoladii sugayay soo noqon qolada intay dhammaystaan oo ay tagaan ay difaac galaan oy qoladii soo noqdaan kala yimaadaan oo ragcaddaa faatixadii akhriskii la akhristaan intaa wuu taagnaan marka qoladan dambe timaadee la yidhi atixiyaadka markuu u fadhiistay iyagu istaagayaan isagaa atixiyaadsay salaadba ragcadan bay soo dhammaysteen way atixiyaadsanayaan intaa isagu muxuu qaban dikrigii faatixadana ka badan dikrigii tashahudkana waktigu ka badane muxuu qaban wayaqra'u limaamu imaamku wuu aqrinayaa fi intidaarihi sugitaankiisa ahaaniyata firqada labaad uu sugayo wayatashahadu wuuna atixiyaatanaya haddii uu taagni ahayd oo intay soo socdaan ahaydna qiyaamka waa qiraa'o dikrigeedu qiraaiyo qur-aanku iska badinayaa haddii fadhiga ay tahay wuxuu ku sugayana fadhi qur-aan laguma akriye atixiyaadku akrinayaa hadduu dhammeeyana ma ku celcelinayaa wajhani fi lmadhab qolada wuu ku celcelinayaabay dhaheen qolada waxay dhaheen may oo liykhtar min aducaai acjabahu soo lama dhihin ducooyinka iyo adkaarta kalu wadanaya wa fii qowlin yuahiru qiraaadii atixiyaadkaba wuu la sugayaa u dibdhigayaa litalxaqahu kooxdan inay soo haleesho qola waxay leehin ragcadda labaad markuu istaagay qoladii hore ka goostaan shib buu dhihi u aamusa faatixadii akrin maayo ilaa qoladii ay yimaadaan markii u fadhiistay istaagaan soo dhammaystiranayaanna uu inta iyagu kasoo fadhiista si ay suna atixiyaadsana buu qowlkaasi leeyahay imaam shaafici laga warinayo laakiin waa daciif intaa waxay ahayd salaad laba ragcadood fain sallaa hadduu tukinayo maqriban salaad maqrib buu tukinaya haddii salaatulkhoofka la tukanayo ay maqrib tahay maqribka waa imse ragcadood saddex laba muu qaybsantaa isla eg ragcad yar mus lama dhihi kara dee maxaa la samayn fa bifirqatin koox ragcatayni buu la tukan wa biaaniyati ta labaadna ragcatan buu la tukan wa huwa afdalu sidaasaana ka fadli badan min cagsihi in sida kale loo dhigo filadhari sida raajixa horta waa qolo laba inaad la tuka tukato oo tukiso qolona hal tukiso waa qasab see fiican qolada hore labada ragcadood tuki qolada dambana hal ragcada tuki <coughs> taasaana fadli badan waxaase kaloo bannaan qolada horena hal ragcad inaad tukiso kuwa dambana laba ragcadood tukisaa bannaan tan maxay ku fadli badnaatay laba wej baa lagu fadilay wejka koobaad salaada dheeraynteedu fadaa'ilka iyo qiimaheeday ka mid tahay labada kooxoodna way soo kala horreeyeen waalxaqu liman sabaqa asbaqiyada ay soo horreeyeen fadliga dheeraadka ee labada ragcadooda way ku mudanayaan o laba salaadii ataxiyaadyo badan inay ka gasho dadkii oo dhan baa ataxiyaadka aad ku qasaysaa baa la yidhi qoran hal ragcad haddaad la tukato ragcaddii labaad bay tukadeen way ataxiyaadsadeen toodii la saxaad bay u way tageen kuwii kale ragcad baad la tukatay way ataxiyaadsanayaan haddana ragcad labaad baad la tukatay waa ataxiyaadsanayaan haddana ragcad saddexaad bay tukadeen keligood way atixyaadsanayaan mid sow ma taqaanaan salaada maqrib waa salaada keliyay dhici karta afar atixiyaad inay yeelato shanta salaadood maqribka keliya suuragala afar atixiyaad oo cadadka atixiyaadku uu ka badan karaa cadadka rakacaad waa salaada maqrib keliya hal suurayna dhacdaa inaad atixiyaadka hore imaamka ugu timaado ood la atixiyaadsato soo kow maa ragcaddiisii saddexaad buu tukaday waad la atixiyaasatay waa laba adi markaa istaagta maxaad samayn ragcad markaad tukato mawqicii labaad baad joogta waad atixiyaadsan ragcaddii saddexaad markaad tukatan saddex ragcadood iyo afar atixiyaad waa salaada keliya ee afar atixiyaad yeelan karta maqribka laa salaad rubaaciya walaa salaad hunaa'iya midna ma yeelan karto waana salaada keliya atixiyaadyadu ay ka badan karaan cadadka rakacaadkeeda waana suura waxiidi suurada ay ku dhici karta yidhahdaan marka salaadihii qolada horaa mudnaanta mudan salaadihiina inaadan qas badan oo qolada horena labadooda la tukato kuwan dambana <clears throat> hal ataxiyaad iyo ayagu hadday rabaan ataxiyaadka dhaxa waa sunne ay isaga tegi karaan aada khiyaarkeeda siisa wey saasay ku fadilayaan wayantadiru wuu sugi fii tashahudihi atixiyaadkiisa aw qiyaami ahaaliaati ama tasaddexaad istaaggeeda hadday maqrib tahay laba ragcadood markaad tukiso qolada hore ead ataxiyaadsato halkaa waad isaga sugi kartaa qolada soo socota intay ka imanayaan qoladan intay iska istaagaan way dhamaystiran karaan waxaa kaloo kuu banaan inta aada istaagto istaagga qiraa'ada inaad ku sugto qoladan oo kaa goosata iska dhammaystirmaan wa huwa istaagga in lagu sugaana afdalu fadli badan fil asaxi sida raajixa lianna istaaggu maqaamu tatwiil salaad la dheereeyo weeye laakiin tashahudku meel aada loo dheereeya maaha aw rubaaciyatan ama afar ragcadood baad tukanaysaa waa dadka waa salaatu lkhawf laakiin safar ma tihinoo magaaladiinni baa laydinku yimid meesha dagaalku ka socdo waa meel aad muqiim ka taho magaaladaadiia dagaalka daad safar u gashiyo salaatu qasri ku xiran laakiin nin gurigiisii jooga wax magaalada duleedkeedii iyo xaafada xaafadaha difaac kaga jira isaga ma laba ragcadood buu tukan maya musaafir maaha afar ragcadood laakiin salaat wey fa bikullin kastaba ragcatayni laba ragcadood baa tukin falow sallaa bikulli firqatin waa haddii aad laba qaybood dadka ka dhigto dadka haddaad laba qaybood ka dhigto kuwana laba ragcadood bay kugu xihan kuwana labay kugu xihan waxaas ku banaan hadba baahida weeye afar qaybood inaad ka dhigto ood qolob hal ragcad kula tukato oo hadday duruuftu keenayso falow sallaa hadduu tukiyo bikulli firqatin koox kastaba ragcatan ragcad buu tukiyo afar kooxood buu ka dhigay saxat way asixi salaatu ljamiici dhammaan salaadooda way asixi fi ladhari sida raajixa qolo walba la hataa ragcad tukisa say u asaxaysay tanba qolo walba ragcad baa tukisay intii xaajadeedu jirtay buu nabigu sameeyey inta kalena qiyaasan bay ku asixday masale kalaa soo baxday marka iyadaa lafteeda in wax laga dhaha u baahan salaada waxaa dhaca mar walba sahwi hadda inagu imaamku hadduu sahwiyo oo sujuud la sujuudo sahwiya waynu la sujuudaynaa soo maha kooxahan koox imanaysa tegayso kalma koox imanaysa tegayso sahwigii imaamka see u saameynayaan imaamku hadduu sahwiyey see u saameynayaa iyagu hadday sahwiyeense sahwigeebuu imaamku ka qaadayaa maanaa qaacidada salaadu waxaa weeye salaad jamaaca imaamku hadduu sahwiyo dadkoo dhan sahwigaa wuu saameynayaa sujuudu sahwigiisana inay ku raacaan baa laga doonayaa kii la bilaabay iyo kii gadaal ka soo gaadhayba ma'muumka sahwigiisu intaad imaamka ku xiran tahay sahwiga kaa dhaca imaamkaa kaa qaadi sujuud lagagama baahna haddaad salaada ka goosato ama uu ka hor dhameeyo idkaad u dhammaystiranayso dee sahwigaaga adaa isqaba ilaan imaamkuguho kuma xirdiye saasay qaaciidadu ahayd hadda imaam baa dad tukinaya saan suuradan labaad iyo saddexaad soo marray gaar ahaantan saddexaad qayb baa la tukatay qaybtii hore salaada waa inay iska tageen intay dhammaystirteen qayb baa gadaal ka timid oo salaadii ku xiratay imaamkii sahwiguu u sujuuday sahwiga ayuu saameynayaa dhegaysa marka wa sahwi kulli kulli firqatin qolo kasta sahwigooda maxmuulun waa laga qaadayaa fii ulaahum ragcadda hore <clears throat> qoladii ragcadaha hore la tukatay sahwigii ragcaddaa hore sahwiyeen imaamkaa qaadaya laakiin markay ka goosteen sahwigii ka dhacay iyagay u taallaan qoladii gadaal ka timid ragcaddooda horo imaamka ragcadiisa labaad oy la tukanayaan iyana imaamka ka qaada intaa way ka siman yihiin ragcadoodii hore imaamkay la tukadeen qodan ragcadoodii labaad imaamkay la tukadeen sahwigii ragcad hore oy lahaayeen dhacay imaamka ka xambaaray waa ko wakada thaaniyatu thaaniya waxaa lamid laga xambaarayaa kooxda labaad ragcaddooda labaad sahwigii ka dhaca fil asaxi sida raajixa waayo markay ragcadda damba la imanayaan ee atixiyaadka lagu sugayo waa ma'muum mayna ka zuulin duruuftun baa u oggolaato oo tarkhiis wey maadaama weli ma'muum ay yihiin intay la atixiyaadsadaan la salaama naqsanayaan imaamkaa salaadooda oo dhan xambaaraya sahwigeed laa haaniyat luulaa qoladii hore dhexda kaga goosatay ragcaddooda labaad sahwigi iyagaa isku qabo imaamku ma xambaaraya waayo way ka goosteen isna salaad buu ku jira way ka baxayaan wa sahwuhu imaamka sahwigiisa filulaa ragcadda hore uu saawiyey yalxaqu ljamiica dhammaantood wuu saamaynaya wuu haleelayaa qoladii ka goosatayna waa inay sujuudu sahwi u sujuudaan qolada la salaamo naqsanaysana hadduu la sujuudo way la sujuudayaan wa fi aaniyati ragcadda labaad hadduu ku sahwiyana laa yalxaqu lwaliina qoladii hore raaci maayo wuxuu sahwiyey gooray kala goosteen o salaadooda gaar u dhammaystirteen kadib ayuu sahwiyey waxba kama gelin iyaga masalada saddexaad ee muhimkaa hubka in la qaato ilaahay baaba yidhi waliyaakuduu aslixatahum hubkoodana ha wataan fii haadihi anwaaci saddexda nooc een soo marnayba wa fii qowlin yajibu waa waajib hubka qaadashadiiso daahirka amarka ayaa wujuuba waliyakhuduu aslixatahum walaslu fi lmri alwujuub dhe marka hal mas'alaa kugu iman doonta gadaal dee meesha dagaal baa jire hubkan hadduu dhiig iyo wax leeyahay hubkeena inaan qaato aan rabo in laysku soo yaacan aan ka baqayo hadhow intaan anfariire aan haleeli waaya ka baqayo maxaan samayn waa su-aal kugu imanaysa laakiin kitaabkaan akriyayna waa minhaaj horena waxaa loo yidhi minhaaj lama hor ordo sooa baqan minhaaj lama hor ordo bimacnaa masalada isagaa soo wada u keeni doona masailka kugu soo dhacayo inta badan wuu soo wadaa marka iska sug alraabicu nooca afraad an yaltaxima alqitaalu dagaalkii inuu hilba qalad noqdo wey aw yashtada alkhawfu ama cabsidu ay aada u adkaato dagaalkii baa bilowday ama wax bilowday buu la yahay salaadiina waa joogtaa salaadii halayska laga taga la dhihi maayo fa wuu tukan kayfa amkana sidai u suura gasha raakiban isagoo gaadiid saaran wa maashiyan isagoo socda wa yucdaru waa loo cudurdaari bitarki qiblati qiblada inuu ka tago qaabilitaankeediio agga iyo agga ujeedsado dhinaca u ordo waa la ogolyahay wakada acmaalu kaiiratu camalka iyo orodka iyo wareegiyo socodka badanna waa loo ogolyahay lixaajatin baahi uu socdo fi asaxi sida raajixa ilahay baa wuxuu yidhi fain khiftum farijaala aw rukbaanan hadday cabsidu intaa ka badato adoo lugaynaya iyo adoo gaadiid saaranba salaada tuko ibn cumar radi allahu canhu arda markuu fasirayna nabigu waxaa looga jeedaa fain kaana khawfun ashadda min dalika salluu rijaala qiyaama calaa aqdaamihim wa ow rukbaanan amageysan mustaqbili lqiblati wagayri mustaqbiliha adoo qiblada u jeeda iyadoon ujeedinba waa tukan adoo ordayo isgalgalanayo bahasha ridayo kol dhufaysgalayo kol xaggaa ujeedsanaya salaada tukan kanshaladana sooma salaada leeday ninkan shallada waay ama nin geesi aada u calool adag waay xilligaasi waa waa xaalad adag waay allah mustacaan kadib waana maalku nabigu dhihi jiray alayhi salaatu wasalaam u dhihi jiray wey markii dagaalka saa loo soo istaago waxaa la yihahdaa inta markay dhacdo waxoogay dhaxantaa kaa kici laakiin intayna dhicin waaka waaka waaka la leeyahay ee rag badan weysadu ka jabtaa markaa wey markuu nabigu dhihi jiray laa tatamanaw liqaa alcadow ha ku taamina inaad cadowga isfooda isdartaan oad kulantaan sababtoo in waysadu kaa jabtaa laga yaaba hadhow intaad tiraada ka iska horgeeye in orodkaaga loo adkaysan waayo anu waxaa aqaanaa rag badan oo toban ku dhow oo hadda xaafadda isli degan oo goobo dagaal si loo kare la markay bilaabatay ani dhaawac iyo dheriga ha yaao arin meeshay ka dhacaysu naga daayay wax kaloo dhan dirsada ragna tawleeyo dhamaan magaalada ku aqaana laakiin waa mujtamacooday kamid yihiino weliba qaar ka muuqmuuqdaane intaa ka badan ah ha u dhaafin marka baashu markay kululaato nin qoriga tuura iyo nin marada tuura iyo ima tuurta adna kaagama hadhadaba iska badan saa darteed nabigu wuxuu yihi laa tatamanaw liqaa alcadow cadowga iyo dagaal inaad isu timaadaan haddoon dooninoo ha ku taamina waayo waxaad noqon doontaa war looma hayo laakiin faidaa laqiitumuuhu haddaad fooda isdartaan fahbutuu adkaysta haddayse ay ku qabsatood meelaad uga fursato aada weydo de raganimo iyo geesinimaa lagaa rabaae inaad m laakiin waxaadna ogaataan in badan oo dadka marka hore banaanka ka baalxoofteeya oo haddii maanta la arka yidhaahda in badan oo kamida bac markay tidhaahdo cagama dhigaan cagama dhigaan qaar ba waxaan dhihi jiray ni wii kaa cabaadinay mantaka waadhi waa la arki doona aankad ka cararay baashin baa ku haysan dhaxdan badxi ku haye laakiin nin cararay waxaa la yihahdaa fuley ma aha itijaaha ka xumaada e nin orday oo cararay fuley aadu ma aha ninka fuleyga rasmiga waa ninka lagu bowduhu bardaqantee noqdaan horiyo gadaal middan kugu soco waay hor uma socdo wax ma ridi karo gacmii waxba kama qaban karo ma carari karo isagii baad qaadaa isagii baad jiidaa ninkan waa ninka fulayga rasmigaa waa ninka labada bood intay bartaqa noqdaan gacmuhuna gariiraan fadhiista wey kaasna marmar waxaa lagu daweeyaa ul ul baa lagu daweeya haddii aad loo garaaco dhaxantan ay ka yarkacdaa laga yaabo calaa kulli xaal raggii galay baa wax badan ka garanaya markay halkaa gaarto farijaalan ow rukbaanan waayo saad u tukan karto u tuko salaad say kuu qabataa loo tukadaa bay soomaalidu yidhahdeen intay laba arrimood bay soomaalidu nusuusta soo khulaaseeyeen halkudhigyadooda kullu shay bacda salaa aayadna maa xadiid ma aha laakiin ahmiyadda salaadu ay leedahay in wax walba laga hormariyo wax walba horta salaada aan tukanaa ka horaysa wey mid kalena tana hadda sheegay weyo salaad say kuu qabataa loo tukadaa wey hadday ahaaro kaamila kugu qabato hadday tayamum kugu qabsato hadday khawf iyo orad kugu qabsato salaad say kuu qabataa loo tukadaa halkaana waxaad nin xabad ridaya oy ka duldhacayso oo layscaydsanayo oo cararayo oo caydsanayo baa laleeyahay waktiga salaaddu yuusan teginoo tuko innagana inagoo sheekaynayn oo haasaawayna oo fadhi ku dirirayna oo shaahaynayna salaaddu ina marka islaamku suu ugu talagalay iyo say inaga joogta kala fog wa yucdaru fii tarki lqiblati rukuuc iyo sujuud adigoo dagaalamaya madaxa saa u ishaari yuumiu iimaaan madaxu saa ugu tilmaami rukuucdii sujuuda sujuuddaa sii hoos marin hadii aad awooddo wey laa siyaaxin qaylo lama ogola waayo dagaalka waxay leeyihiin ninka aamusan baa ka khatarsan oo ka heybad badan ninka cabaadaya dhawaaqaya dabcan waxaan filayaa in laga soo reebo way mudan tahay hadduusan dhawaqaa maslaxada dagaalka ahayn in ciidan dalbanaya oo amraya oo caraabinaya oo kala bedelaya haddii aadan ahayn dadka waxaa idhahdaa ninka aan geesinimada lahayn mararka qaarkood rasaasta dadka kale bay tiis inuu dhacaysu boodaan kuwana waxaa la arkay bay iyagoo bahalka inuusan dhacaynin afkana babababab kale dadku waa fara badan yahay ceebaha lahaas tur noocyo badan baa dadku leeyihiin laa siyaaxin qaylo aan maslaxadi ku jirin lama ogolo waayo baahi looma qabo aamuska soomaalidunaba taasoo kale way leeyihiino waxay leeyiin libaaxa aarkaa ka qaylya iyo ka aamusa ka aamusaa daran bay yidhahdaan oo ka khatar badan wa yulqi silaaxa hubka wuu iska tuuri idaa damiya hadduu dhiig yeesho haddaad iska dhigi karto hubka wuu kule dhiig leeyahay binaaan dhiiggu inuu najaaso yahay salaadana adoo xaamil najaasaa aadan tukan karin asalku inay tahay waad iska tuuri fain cajaza hadduu kari waayo oy duruuftu u saamixi weydo amsakahu waa haysanaya hubkiisa walaa qadaa qadana lagama raba fi ladhari sida raajix oo ilaahay baa yihi fataqu llaha ma staactum intaasuuna awoodaa wain cajaza hadduu kari waayo can rukuucin inuu rukuuco aw sujuudin uu sujuudo aw maawu ishaarayaa madaxuu ku ishaaraya rukuucda sujuudda wasujuudana wuxuu ka dhigayaa wuxuu ka yeelayaa sujuudda ahfada mid ka hooseysa ay min arukuuci madaxa halkaad geysa rukuucda meel ka yar baa sujuudda gaarsiin waayo maa xaaladaha qaarkood haddayna bay kuu suurageli kartaayo cabsidu aada bay u adag tahay waana la isku soo dhowaanayaa muashiraadkii dagaal inuu bilowday baa socda de meel la bixi karoo la tegi kara ma lahane inaad iswaardiyeysana waad rabtaa salaadii inaad kolba saa tiradana waa doonaysaa waana la isgaadayaa baasha walahu wuxuu leeyahay dhan nawcu sidan inuu qaabkan u tukada dagaalka adkaaday oo kale fii kulli qitaalin dagaal kasta iyo wahasiimatin jab iyo carar kasta oo mubaaxayni bannaan dagaal lagugu soo jebiyey ood sii cararayso iyo dagaalaad ku dhex jirto ama midaad adigu wax jebisay ood ceyrsanaysaba mar dagaalku dagaal mubaaxa hadduu yahay way banaanta haddii labada qof ee dagaalamaysa midna mubaax u yahay midna uusan u banaanayn ka mubaaxa uu u yahay baa ruksada qaadanaya waxaad soo martay qaacido ahayd in badan aan soo marnay alrukasu laa tunaatu bilmacaasi ka qitaali bukaati bay yidhahdeen hadday dowladii xaqa ahayd iyo burcad fallaagowday dagaalamayaan ciidanka dowladda xaqa ku taagani yatarakhasuuna fain khiftu firijaal oo rugbaana waay kuwa kale maya way dagaal ku jiraan baa macsiya dagaalku hadduu dagaal dulmi iyo qabaa'il isaystaan yahay oo waxa soomaaliya isku leen jirtay uu yahay waa ruksanoo farijaalan oo rugbaanan baa ku dhaqmi maya dagaalkaaga dhan baaba dembi iyo macsiya wrukasu laa tunaau bimacaasi macaasi loo kaalmaysan maayo qaacidahad wey waxaa kale iyo waharabin carar aad ka cabsanayso min xariiqin dab iyo wasaylin daad iyo wa samucin dugaag iyo wa hariimin nindayn kugu leh cinda alicsaari aadan waxbuu haynin iyo wa khawfi xabsin ama wa khawfi xabsi inuu ku xidho aad ka baqayso xabsin iyo xabsi laba nusko ayaan u malaynayaa sababo kalena way kuugu banaanaan kartaa dab baa kacay carar baad cararaysaa salaadiina way ku haysaa aagga dabka inaad ka baxdana waad rabtaa salaat lkhawfi farijaalan oo rugbaana waa tukan kartaa mustaqbili qiblati wa ayra mustaqbiliha waxaa ka mida duufaan iyo daad baa soo fakaday webigii baa soo fatahay duufaanadii baa soo fakaday tusanaami baa dhacday waad ka cararaysaa biyihii firxad baa tahay salaatulkhawfi rijaalan oo rugbaana waa tukan kartaa wa sabucin ilwaax baa ku caydhsanaya ama waa shabeel baa ku caydhsanaya ama mas iyo waxyaabaad ka cararaysaa waxyaabaad ku caydhsanaya farijaalan ow rukbaana waad samayn kartaa ama ninaad dayn kulahayd baa kuasa kugu lahaa baa ku cayrsanaya lacagna uma haysid inuu ku xirana waad ka baqaysaa ee xabsi lagu dhigo cagahaad wax ka dayday salaadii ku jira baad isagoo ku gaadaya aragtay salaada farijaalano rukbaana wey salaatulkhoof baabkaad waaye haddaad kabahaga boogi karti haddaad carariba carar waad dhigi kartaa dhexdana waad kusii tukan kartaa haddaad ka cabsanaysa inuu ku xira waayo de xabsiguna waa mixnad waxna ma haysid ninkana dayn buu kugu leeyahy waxay xasuusisay markaan galabta akriyayay sheeko saaka sheekh mumin uu noo sheegay xabsi khaniimintaas masaajidkan bilaal buu nooga sheekeeyey jimco dhexdaasa nin odayaa ah soo galay khudbada lagu jiro dadkiibuu safsaf u dhex maray deedna dadku saa u fiirinayaan war naga fadhiistaana yidhi waa diiday inuu fadhiisto dadkiibuu safuuftii intay khudbadu socotay buu dhex marayey hadha waa la yii baa la yidhi maxaa maxaa dhacay nin aan xoolo kulahaa baan raadinayay xoolo kulahaa baan meesha sufuufta ka dhex raadinayay intii khudbada lagu jira isagoo sufuufta dhex marayo ninbuu dayday ninkaas maxay rabtay baan ihi haddii aan helo ilaa maankao khudbada wada inaan isku duubaan raga iska lalmiyo oo laysuu kaa yimaado marka haddii aad ka baqda in lagugu dhago boolisna laguu dhiibo oo lagu xiro dayntii waxaad ku guddana aadan haynin carar baa kuu furan cagaha xakaday cararkaad cararaysana salaadaadii salaatulkhawfi farijaalan oo rukbaanan mustaqbil lqiblati hayru mustaqbilihaa mar buu ku leeyahy wal asaxu sida raajixa mancuhu salaatulkhawf in loo diido weeye limuxrimin qof muxrimoo khaafa ka baqay fawt alxaji xajka inuu ka tago halkani masalada muqadimay ku salaysan tahay muqadimadu nabiga ala slam wuxuu yidhi alxaju carafa xajka ruknigiisa asaasiga ugu weyn carafa weyn carafana xilliga in la istaaga la doonayo waa maalinta sagaalaad iyo habeenka tobnaad wey maalinta sagaalaad qayb kamid ah un inaad istaagto ama haddaad haleeli weydo habeenka tobanka ee musdelifo loo galbanayo ee laylatulciidka dadka u ah inaad carafo qaybun istaagto taana waxaa asal oo ah xadiidkii sunanku wariyeene curwata bni mudaris radia allahu canhu wa ardaahu nabiga loogu yimid waxaa la weydiiyey baa wuxuu rasuulka ilaahayow waan ka soo dahay carafa meel taaga iyo meel webiya iyo meel tog ah meel aanan orod ku soo marin uga gaadha ma leh xaj may jira wuxuu yihi man shahida salaatana oo waqafa macana musdelife ninkii salaada nala tukaday oo nala istaaga waqad waqafa qabla dalika bicarafata layla aw nahaaran riwaad saacatan min leylin aw nahaarin ka horna carafo soo istaagay saacadun maalinnimadii ama habeenkii kamida faqad tama xajuhu wa qadaa tafatahu xajkiisi waa u dhammaystiran yahay camalkiisiina waa gutay xadiikaas asaxay wuxuu tilmaamayaa wax yar oo maalintii ama habeenkiia bay ku asaxdaa masalada baabulxaj baan ugu tegi doonaayo waa masalada ka farcantay alwuquufu bicarafa marka la istaagayo hal yasaxu biaa'ira ninkii diyaarad saa waxoogay u dul istaagay kormatoorey kula yar jeerjeeraysa korkeeda wuquuf carabo ma ka ansaxayaa masaa'ilka ay ka farcantay inay ka mid tahay haddaba waxaad ogaatay xajku carafo kama maarmo ko waxaa kalood ogaatay wakti yar oo istaagu u baahan yahay labada haddaa isogaatay suurada soo socota baa dhacday nin baa xajka soo aaday maalintii carafa yowmu carafuu ka soo gaari waayey kadibna habeenkii oo dhan buu soo guureynayey carafuu ku dhow yahay carafuu ku dhow yahay fuqahada shaaficiyadu waxay qabaan wuquufka carafe ee leylkaasa wuxuu ku dhammaadaa biuluuci shamsi qoraxdu inay soo baxdo wuu soo cararay wuu soo orday wuu soo orday carafuu qarka u saaran yahay qoraxdiina way soo baxaysaa salaad subax in salaad la tukado unbaa uga dhiman qoraxdii hadduu intaa ordana carafo wuu geli karaa laakiin salaadii baa tegi hadduu salaada ka gaadh yidhaahdana carafaa dhaafi labadii ma jamcin kara marka ninkaasi ma la dhihi si aad u jamcisa labadii fa aw rukbaanan salaatu lkhoof intaad gasho salaadiina tuko carafana gal ma la dhihi masaladu masalada waay marka waxaan suuradu haddii la fahmay waxa laga hadlayo fuqahadeena shaaficiyadu way iskhilaafeeno tacbiirka walasaxu baad ka garan wuxuu yidhi walasaxu mancuhu waa in loo diiday salaatu lkhowf inuu tukado limuxrimin muxrim khaafa ka baqay fawt alxaji xajka inuu ka tago oo intaa yar caraf inuu kaga gaadho saacatan min nahaarin leylan aw nahaarin inuu ku istaagu rabay uu ka gaari kari waaye ilan mabiib musdelifo waa waajibaadoo haddaad ka tagto xataa dan baa waajibiya xajku way asixi bay yihahdeen musdelifo dhan bu hadday dhaafto waxaa ka muhiimsan carafa ninkaas ma dhahaynaa waa nin qariib ka cararaya kama dhibyare kama liite ninka allahu akbar salaatu khowf intaad idaado mustaqbil ilqiblatu ayru mustaqbiliha carafana gal salaadana socod ku tuka ma dhahanaa mise maya sida uu rajaxay imaamu nawowi maya sababtoo ah salaada xajka waxay leeyihiin salaadaa ka fadli badan midda labaad salaada waktigeedu waa mudayaq koobana way tegaysaa xajkana waa muwasaco cimriga mar kaluu soo xajin karaa labadaasay isugu dareen qolo fuqahada shaaficiyada kamida ba waxay yidhahdeen maya way u banaan tahay salaatulkhowf inuu tukada waa wejka labaade muqaabil alasax waana wejiga rag badanta waxaa aada wejkaa ugu dooday oo inuu wejkaa sida raajixa yahay in la yidhaha alciz bn cabdisalaam qawaacidiisa masaalix ilanaam qawaacid alaxkaam fi masaalix ilanaam masalada markuu ka hadlayo isagu wuxuu tarjiixinayaa salaatu salaatulkhowf buu tukanayaa wuxuu leeyahay sababtoo ah nin maalmo la xiray oo mucsira dararka soo gaaraya iyo nin xaju intaa usoo socdoo laga yaaba meel fog iyo qaarad inuu uga soo safray intaa kaga tegayoo sanad damba soo noqo intaana muxrim ah intaana dembixi laleeyahay dhowr maalmoodoo lagu xidhay baa ka sahlan buuri dhowrkii maalmood baa salaatulkhowf ogolaateene ninka xalay soo gaarayn salaatulkhowf aa diidaan sax maaha isagana doodiisi iyo gartiisu halkaaso kana garleh kana garleh midaad tiraadaba labadaa wej wey walow sallow hadday tukadaan lisawaadin madow fadannuhu ay maleeyeen caduwan cadow way u maleeyeen fa baana hayruhu inuusan cadow ahayn baa caddaatay waa geedkii cigaal shidaade qadow way qadaynayaan fil adhari sida raajixa soo lamadii cigaal shidaad baa geednu ku soo baxay ba habeenkao dhan waadii iska hay libaax iyo xun mooday subaxii hadduu waagu baryaba geed buu arkay wuxuu yihi waxaan ugu mooday mise waxaad noqotay saxan loo noqonayo horta cadow waan ku mooday bu yihi libaax geed baad na noqotay habeen socod baan loo noqonay nin bu yidhi habeen dambe nimankani geed bay waxyaabo madmadow ah unbay iska dhaadhiciyeen wallaahi waa cadow dhufaysunbay galeen haddaan isdhaqaajina waa inugu dhici bay yidhaahdeen marka salaatulkhoof bay sidii ku tukadeen waagii baa baryey saa waaba geede iyo dhagxan iyo tiirar waaye waxa meesha yaalla dadba ma ahaba lamood noqonsa weydii baa ka dhacday maxaa la samayn qadaw fi ladhari way qadaynaya waayo waajibaadkay ka tageen waxay ku salaysnaan ismootiis aan jirin walaa cibrata bidanni اlbayini khatauhu qaacidadu saas ahayd waxaad malaysay oo inuusan jirin ay caddaatay waxba laguma saleeyo adaa ismootiiyey laga yaabana de waxawaay cabsi iyo fulaynimuun inay ka qaalib noqotay abaar haddaad joogto ood aada ugu fiirsato inuu waxaan dhaqdhaqaaqayiyo inuu wax socsocdo yahay wuxunbaad qaraa'in ku kala garan lahayd eher waxay leeyihin nimankan iyaa taqsiir sameeyey intaasi abwaabu salaati alkhawfi wey halkan abwaabu libaas wey yaxrumu cala rajuli isticmaalu lxariiri bifarshin waayri maxaa la xidhan karaa dhar maxaa la xidhan karin gaar ahaan dharka xariirtii iyo waxyaabaha calaamad la xiriira buu halkan ku keenay mualifku raxima allahu tacaala iyo waxyaaba aan ka ag fogeyn sababta munaasabada loo keenay munaasabadna way jirtaa taqliidna wuu jiraa amaa taqliidkaan horraysiiye imaamu shaafici raximah llahu tacaala baabkan markuu ka soo hadlay salaat lkhawf masaladii salaatu lkhawfu masaa'il lxarbi waalqitaali dagaal bay xiriir la leedahay ninka muqaatilkaa ah ee khawfkan loogu cudurdaarayo muxuu xidhan karaa muxuusan dhar xidhan karin imaamu shaafici fii hada lmaqaami buu kaga hadlay munaasabad kalena munaasabadaa way la leedahay oo waxa la xiranayaa shaaficina waa kaga hadlay meesha agarka shaaficiyadu marka taqliidan liimaamihim bay halkan markay joogaan bay maa yaxilu wayaxrumu min almalaabisi bay ka hadlaan munaasabada xirashada markaana waa waayo ninka dagaalka ku jira waxyaaba loo ogol yahay xilligaa dagaalka daruuratan lagu ogol yahay oon xiliyo kale loo ogolayn baa jira baabu salaati lciid akhirkeedana baabu salaati lciid loo tasayun iyo loo samaynayana maxaa xalaala maxaa xaraama malaabista waa munaasabad qaarna halkaasay ku sheegaan qaarna waxay yidhahdeen labada meelood midna lama qadin karee axkaamulmalaabis midna qaybna halkan aan ku sheegno qaybna salaatulciid aan ku sheegnay sida hazaaliya ay sameeyeen raxmat calayhim jamiican marka munaasabadu wuxuu ninkan qitaalka iyo khawfka xiranayana way la xiriirtaa laakiin waxa uga muhiimsan shaaficiyada imaamu shaafici baa halkan masaa'ilka kaga hadlay marka halkeedaasaan kaga hadlayna marka munaasabada haddaad isweydiin lahayd maxaa soo geliya meeshan hadihi hiy munaasaba ay kusoo gashay yaxrumu waxaa xaraama cala rajuli ninka isticmaalu lxariiri xariirta inuu isticmaalo bifarshin gogol inuu goglado waa xaraam iyo waayrihi waxaan gogolba ahayno inuu xirto iyo wixii lamida waa xaraam wayaxilu waa bannaan yahay bilmarati haweenta lubsuhu xariirta inay xidhato walasaxu sida raajixa waa raafici sida uu dhigaye taxriimu iftiraashiha inay xariir goglato oy gogol iyo dhulka la dhigto ka dhigato inay xaaraan tahay wey waxaa kaloo asaxa wa ana lilweliyi weliga ilmaha yar mas-uulka ka ah wiilka eh, laboodka weliba waxaa u banaan ilbaasahu inuu u xidho asabiya sabiga inuu uxidhaa u banaan qultu waxaan idhi alasaxu sida raajixa xillu iftiraashiha inay goglata inay bannaan tahay weeye wa bihi qowlkaa iyo wejkaa tarjiixaasay qaaca alciraaqiyuuna ciraaqiyiintii iyo ariiqadoodu jasmiyeen iyo waayruhum dadaan ciraaqiyiin ahaynba wallahu aclam sidaasuu imam nawi ramat llahi tacaala saddex eray aan ku kala fasira marka saddexda eraybaana kutubta fiqiga isticmaalkooda ugu tegey qaybna kitaabkeennana ay ku taallaa saddex musamaa jira oo furuuq u dhaxayso isticmaalkooda alxariiru wاlqazu wاlbrisamu ama ibraysamu ama abrisamu labaan dhihi karaa intaba hamzada kor dhigta inaad hoos dhigta iyo raad inaad kor dhigta inaad hoos dhigta inta waa lugaad weeye kelimaad cajamiho hadba si loogu dhawaaqo alqazu wاlxariiru iyo wاlbrisamu saddexdaa musama baabulxariiri markaad imaan timaado waad imani laba musamoo kalena waad u imanoo addiibaaju yaa ku dara ka kale y addiibaaju walistabraqu mar waxaa laga eegayaa xariirta ma nooc jilcisan baa mise waa nooc adag oo diibaaj iyo istabraq wey laakiin waxaan waxaa sameeya bahal dixiri ah waa la beeraayoo hadda beeruu daaqaa waa xayawaanka markuu xariirtan dhalayee samaynayo isdilo wey kasna isuma dilo laakiin qadar rabbiya sida uu sancada baa sidaa ka ah markuu wax cuno wuu dhalaa waxa uu dhalayo wareegeysi buu u samaynayaa wareeg buu samaynayaa markuu dhexda kolba marayaba wuu jarayaa wuu wadayaa wuu wadayaa wuu wadayaa wuu jarayaa wuu wadayaa wuu wadayaa wuu jarayaa qaybta u dambaysa suu wada wada isagoon jarin buu meel walba iska xidhayaa markaasaa naqasuu ku dhegaya uu dhimanaya isagaa meel walba iska xidhaya wixii uu isku xidhayey laba nooc weeye marka midi waa inta uu jarjaray inta uu noolaa midna waa midii iyadoo ku samaysan oo ku dheganoosan jarin uu la dhintay wey inta isagoo nool uu jaray alqazu baa la yidhahdaa inta isagoy ku dhegan tahay uu la dhintayna alxariiru baa la yidhahdaa inta dambe alxariiruda ah baa ka kuwaalati wanaagsan inta isagoo nool uu jarayna badanaa nasiijka waagi hore ma geli jirinoo sida suufka oo kaleeto bay ahaan jirtay suufka af soomaaliga habaan ka hadlaya ama carabiga quطniga lagu yidhaahdo ama kitaanka ay yidhaahdaan haddaba qazi hadday ku yidhaahdaan fuqahadeenu waxay u jeedaan intii isagoo nool uu jaray dadka qaar baa ilaashadoo ka gurta taa isagoo nool laga gurtay ama uu googooyey waxaa la yidhaahdaa alqaz ta isagoon goynin uu ku dhintayna alxariir bay yidhaahdaan ibriisamku kanna waa la dhahaa kanna waa la dhahaa waa macno iyo musamo ka caamsan waay waxaan suuradu intaas inay waadix tahay intaa wixii ka dambeeya waxaan leenahay xariirtu ragga waa ka xaraam nabigeennana waxaa ka sugan calayhi salaatu wasalaam inuu xaaraantinimeeyey xariirta in la xirto raggana ka xaaraantinimeeyey dumarkana u xalaaleeyey oo wuxuu yidhi dahabka iyo xariirtu ragga ummadayda dukuuri ummati waa ka xaraam xillun liinaaiha haweenkeedana waa u xalaal ma kala qaadin nabigu haddaba xirasho iyo in la goglado iyo sida loo isticmaalayo mar hadduu sidaa idhi nabigu raggana asal ahaan waa ka wada xaraam daruuro waxay banaysa waa gaar dumarkana waa wada xalaal ilmaha yarka ah waa loo xidhi karaa maxaa loo yidhi mukallaf maaha mar hadduusan mukallaf ahaynna isaga ficilkiisu taxliil iyo taxriim midna laguma sifeeye asalkii ibaaxadu isaga jirayaa laakiin hadduu tamyiis yeesho waa laga fiican yahay si uusan uga caada dhiganin waxyaabahaasoo kale inuu xirto walidaalikuu nabigeena casaan u diiday ciyaal yar yaraho soobayn mucasfara in loo soo xiray hadalka wuu yidhi haweenka gubladan waa xaraam nawowi baa ka daba tegey wuxuu yidhi wabihi qaaca alciraaqiyuuna ariiqa alciraaqiya saasay mareen ereyga wakayruhum bay fuqahadu ka doodeen shuraaxdu ereyga uu yidhi qaaca alciraaqiyuuna nawowi way u sallimeen laakiin cidaan reer ciraaq ahayn baa qowlkaa rajaxday dood badan baa fuqahaa shaaficiyada iyo shuraaxdooda ka jiro waxay leeyihiin dadka kale wakayruhum uu leeyahay nawowi muunan caddaynin kutubtiisa kaleo inuu caddeeyay ahayd waayo wax reer ciraaq ciraaqiyiinta aan ahayn oo qowlkaa jasmiyo tarjiixiya ma hayno wayaxilu waxaa bannaan lirajuli ninkii lubsuhu xariir inuu xirto lidaruurati daruuro inuu xirto baahi ka xarin kulayl iyo wabardin qabow muhlikayn oo halaagaya wey aniga ma aqaana dee xirashadooda nooma banaana xariirtu waa laba qaybood hadda xilliganan joogta wadamadan asia ee malaysia indunusiana aad baa looga keenaa waxay yidhahdaan xariir saafiya iyo xariir maqshuusha tana dee la qesha ee wax lagu dhexdara iyo macno male laakiin xariirta saafiga aad bay qaali u tahay waxay igu yidhaahdeen dad yidhi waan naqaan oo arday iyo rag mucalimiinoo ahaayoo asalkoodu indunusia malaysia ka yimaadeen waxay nagu yidhahdeen waagaan ardayd ahayn shaatiga xariirtiihi cimilada cagsigeeduu ku socdaa haddii kulayl jira qabow buu noqonayaa hadduu qabow jirana kulayl buu noqonayaa funaanada yareed qabtee xariirta ah qaboobiya kuleelaba way ku anfici markii barafku soo dhacana iyadaa ku diirin markay qorax kulul timaadana iyadaa qabow isu bedeli laa adri macluumadaasay saxiixu tahayo mar waxaan is idhi kuwa arday oo fasax u baxay ii keena intaad dhahdo xilliga qabuuha ma xerataa markaasa waa kui tan dooraday bananaysa horta badiil kala jaakadiya buuxi waa iska daaya markii dambe waxaa kaloo ku fiican tahay xariirtu jirka meesha dhirka qofka jirka qofka qabaay jirkiisa jermiskao dhan way kala dagaalantaa nabarada iyo boogaha iyo jermiska madaxaaga iyo jirkaaga wasakda intay ku dhalato injirtiia wax ka dhalanaysa iyo xariir isma arkaan haddaad xirato jermiska jirkao dhan way dili saa darteed jirkaada cayayaan iyo injir iyo kuma noolaan karto hadday madaxa gasho cumaamad xariira aad ku duubto meesha ku wada dhiman wasakda iyo jermiskao dhan way laysaa haddii jirkaaga isxoqitaan iyo cadhadiiyo kugu dhacdo oo aada xirato qashinka iyo jermiskii fuulaya boogtaoo dhan iyadaa la dagaalamay oo nadiifin saas darteedba waxaa loo kaloo sababa daruurooyinka loo xihan kale kamid taha way noo iman doontaa aw faj'ati xarbin ama dagaal kadis kugu qabsaday walam yajid hayra wax kale uusan helin adoo guriga iska jooga haweenkii dharkoodii iyo xariirtii meeshan tuurayd ama adka waaraadka haydeed ka ganacsanaysay bay xaaladii kaqarxday dagaal baa qarxay bug way kaa hoos qarxday dagaal labadaada taroodba hoostoodu ka dhashaa soo lama dhihin waxay yidhahdeen dagaal labadaada lagood hoostoodu ka dhashaa aadan ku talagelin way qarxday dhar kalena ma haysid iyadaad horey u lacdoo boobtay ku banaantay waaba daruuri inta adoo qaawan bixi lahayd ma adoo qaawan ama qaar qaawan baa bax lagu dhihi may waad qaadan kartaa walilxaajati xaaje iyo baahi waad u qaadan kartaa ka jarabin cadhaa kugu dhacday qofkii wa xiqatin xikatin isxoqitaan baa ku dhacay jirkiisii iyo wa dafci qamlin injir inuu iskaga reebo iskaga dilo injirta inuu isaga dilo waa u xidhan karaa nabigeennay ka sugan tahay tan dambe sal slam anas ibni maalik baa ka warinaya nabiga waxaa u yimid laba nin oo kamid ahaa ahaa zubayr ibn cawaam iyo cabdiraxmaan ibni cawf oo cashar mubashariin biljanna ku jira min xikatin kaanat bihima isxoqitaan baa jirkooda ku dhacay isxoqayeen riwaayaadka qaarkood waxay leeyihiin min ajli qamlin injir badan oo ku dhalatay bay u yimaadeen farakasa fi xariiri xariirta inay buu u ruqseeyey ragga loogu diiday min hunaa yidhaahdeen jirkaa xariirta loo xiday jeermiskana way ka dili wax nadiifana way ka dhigi jirkana way jilcin raggana ide jir jilicsanoo ay qalinku xaganaya looma ogola lama rabo inuu jirku adkaado xamaarato shaqayso oo birta calaashataala rabaa haweenkana waa loogu way fiican tahay in jirkeedu dabacsan yahay walilqitaali dagaalna waa loo xihan karaa ka diibaajin xariir adagoo laa yaquumu hayruhu wax kale uusan istaagaynin maqaamahu booskiis xariir adag hadday jirto oo waxyaabaha yararkaa kaa celinaysa oo dalfinaysa wax booskiisii galana aadan haynin lilxaajati waad u xihan kartaa iyadana qiyaasan cala alxikati waalqamli bay yidhahdeen wayaxrum waxaa xaraama almurakabu midka la isaga geliye la iskaga daray min ibri samin iyo waayrihi wa xariir ama tii ha noqoto xariir tahayd ama qasigii ha noqotee intii la ysku daro iyadii dhar kale la ysku dhex way banaan tahay in zaada hadduu bato wasnu ibriisami ibriisamka wasankiisa haddii uu bato waayo laba shay haddii la ysku daro xukmu lghaalibka iska leh ibriisamkana badanaa waxay leeyihiin kan qasiga ay qaarkood u isticmaali jireen xilliga fuqahadu kitaabaadka ay qaarkood qorayeen hadii kaa ibriisamkaa oo nooc asalkiisu qasdiga ka soo jeedaa iyo wax kale la isku daro way banaan tahay ya a ma aram aa in zaada wasnu ibriisami ibriisamku hadduu bato waa banaananaysaa waayo haalibku muxuu noqday imradii haalibka xariir bay noqotay ama xariirtii saafigeed ha noqoto ama tii qasdiga ahayde asalka xariirta wax la wadaagto oo xariirta kamida ah ha noqotee waa yaxrumu alabaduu ku xaaraam noqday wayaxilu casuhu haddii laga badan yahay way banaan tahay wakadaa in istawayaa fi laصaxi hadday nuslus yihiinna way banaan tahayoo asalkii ibaaxadaa xoogeynaya intaa maxay u daliishadeen xadiid ibn cabaas laga wariyo abu daawuud iyo keyrkeed wariyeen uu leeyahay nabigu calayh salaau wasalaam inamaa naha nabiyu can thawbi lmusamati min alxariiri xariirta saafiga ah buu nabigu diiday calayh salaau wasalaam faama alcalamu min alxariiri wa suda athawbi falaa ba'sa bih marada dhinacyadeedii iyo calaamadihii astaamo lagu sameeyey falaa ba'sa bihi saasuu ibnu cabaas nabiga ka wariyey imaamu nawowina waa tasxiixinayaa walow culamada qaarkood xadiidka ay tadciifinayaan lakiin iyagu xadiidka hadduu asaxay xariirta saafida unbaa xaraama tii haalib noqotana xukmu xukmu saafi bay lamid noqon laakiin haddaynan iyadu haalib ahayn keligeedna ahayn xaraam ma ay yidhaahdeen laakiin haddana waa karaahiyo wixii afar farood ka badan oo afar farood wixii ka badan xadiidkii cumar ee nahyiga ahaa iyo kan si aan u jamcino karaahiyaan ku xambaaraynaa waayo xillu waxaa banaan maa uriza wixii lagu sharsharxay ow urifa ama darfaha iyo hareeraha lagaga tolay bixariirin xariir qadra alcaadati hadba intay caadadu dadka darfaha kaga tolaana haddii marada ata dharka la qabaayo qaar baa halkan kumamka meelaha hore laga xirta iyo meelaha jeebabka ah iyo wax kaleoo kalar gaara ah lagu sameeyaa soomaha mararka qaarkood hadba fashon socdo wey haddii xariirtii inahan hore iyo meelaha gacmaha afkooda iyo darfaha hoose iyo jeebabka iyo haddii lagaga sameeyo dhibaato ma laha waxayna u daliishadeen xadiid asmaa binta abibakar laga warinayo inay nabiga calayh salaatu wasalaam jubbatiisa hayn jirtay jubbadaasoo caaisho ka dhaxashay walaasheed radi allahu canha a ardaaha ay leedahay nabigu jubbadan uu lahaan jiray dayaalisiyada jubbadana ti saaxiligahayd ma hadde ti dhaladahayd ma waxaan ka hadlaya tii dharka ahayde fotashaaniga iyo jaakeed iyo miyaad tirahdaan taasaa shaati ahaan tahayd wy taasuu nabigu lahaan jiray bay tii jubbadaa markay tilmaamaysay waxay tihi waxay nabigu xariir baa ku jirtay bahashaas waxay tihi wa farjayhaa makfuufayni bilxariiri bidiibaaji diibaaj baa farjaynkeeda ku yiilay farjaynka waxaa loo jeedaa jubbaddu sida innaga footashaarigeennay ku yar dhoweyd footashaarigu laba dhinac buu ka bannaan yahay mararka qaarkood ama labadan dhinac baa laga yar dilaaciyaa laakiin waxaa badan innaga hadda jaakeedyadeenna aan xiranno xaggan marka la xiro galuusyada la xiro hoos labada darafii hoose waa furan tahay gadaalna meel baa furan farjaynka waxaa loo jeedaa meeshan kala furan ee xagga hore ah iyo meeshan kala furan ee xagga dambaa farjeynka loo jeedaa jubbad nabigu lahaa calayh salaatu wasalaam haddaba xaggan horena way yar kala furnayd xagga dambana way kala furnayd labada dhinacba xariir baa kaga sharxanayd oo kaga tollayd saasay leedahay nabigu ala sl saas jiri marka saas darteed waxyaabaa dhibmale cumar radi allahu canhu arda waxaa laga wariyey inuu yihi nabigu calayh salaatu wasalaam xariirta wuu reebay laakiin wixii ku sharsharaxoo laba farood iyo saddex iyo ilaa afar farood la eg nabigu waa baneeyey sal lahu alay ali wasalam waxaa xarxararka intaa waa baneeyey wixii ka badanna maya ma banayn ka iyo ibn cabaas marka la isu geeye ma banayn intii baan karaahiye ka dhigaynaa bay yidhahdeen musamadkiina taxriim baan ka dhigaynaa iyo aalibki walubsu thawbi wayaxilu ma turriza soo ma aha walubsu thawbi wayaxilu waxaa banaan lubsu thawbi najisi mara nijaasowday inaad xirato fii gayri salaati salaad iyo wanaxwiha wixii lamida waxaan ahayn waad xidhan kartaa amaakinta ahaaratu thawbi loo shardiya meeshii aan ahayn dhar nijaasa waad qabi kartaa dharkii baa wax kaa gaaray waa kaa nijaasoobay habeen dheh ama soo jeed ama seexo hurud ama suuqa joog ama gurigee mara nijaasa waad qabi kartaa dhibaata malaha dembina maaha ilaa goobaha iyo mawaainta iyo meelaha ahaaratu thawb ay tahay salaada waa taqaanaan wanaxwiha maxaa looga jeedaa kamida ka awaaf waxaa kaloo yidhaahdeen wa ka sujuudi tilaawati washukri waxaa kaloo yidhahdeen wa ka khubati ljumucati wa naxwiha loo jeedaa mawaadicda iyo meelaha kale ee ahaaratu hobku ay shari tahay fi lmadhab laa jildi kalbin isagu harag ay iyo wakhinziirin doofaar lama xihan karo ilaa lidaruuratin daruuro lagama maarmaan noqotay mooyeen ka faj'ati qitaalin dagaal kadis qabsaday harag ama wax ka samaysan harag doofaar iyo harag ay agtiisa lama mari karo de shaaficiyada aan kusoo marray xataa magdinta ma aqbalo saa darteed jacket leadar oo doofaar ka samaysan ma xidhan kartid bay yidhahdeen waayo asalna nijaas asliya wey nijaasadeedu muqallada wey nijaas adag wey ilaahuma daruuro inay ku qasabto nafta aad ku badbaadinaysiiyo wixii lamida maahane wakadaa jildulmaytati haraga baktiguna waa lamid filasaxi sida raajixa oo aan la magdin isagana ma xidhan kartid lakiin haddii dagaal kadisa ku qabsado ama qabow iyo kuleyl qabow aad ka baqda lafahaagi naftu waad ku badbaadin kartaa fuqahada qabta haragga doofaarku inay dabaaqadu waxu tarayso iyada haddii la magdiyo leedar laga dhigo way banaantahay waa daahir bay lehi waana lagu tukan karaa in la xirto fariga taiirkaasu yeelanaya aswaaqdeennana de jaakeedyada iyo suumanka iyo boorsooyinka leedarka ee doofaarka ka samaysani way badan yihiin suuq way ka buuxaan idinku jacket lader hadda aragta waa iska wada qaadanaysaa soomaalida mushkilada haysata halkan waxaa weeye waxaan waad gadataan markuu idin cajabiyo laakiin ma fiirisaan muxuu ka samaysan yahay suuqa waxaa ka buuxa suun boorso jacket leader wada ah oo asalkooda doofaarya haddii aad qabtaba dee madhabka inuu aahir noqonayo haddii la magdiye la garanye maya maya maya ma aahirsamo shaaficiyaan ku dheganay inaad dhahdo jackadka ina adoo rogo inaad iska qabto xataa kabaa jira kaba haragooda ah oo leedara oo asalkooda doofaar yahay baa jira aswaaqda ka buuxa ya dee anugu de meeshan waa meel iska firi oo waxba la kala garan karine caalamka kale waxay ka samaysan yihiin bay ku qoran tahay way ku qoran tahay waxay ka samaysan tahay waa in la sheega qasab si uu qofku ogaado wayaxilu waxaa banaan alistisbaaxu in la shito biduhni najisi subaga ama xaydha ama shidaalka nijaasta ah cala almashhuuri sida raajixa aqwaasha imaamu shaafici haddii subagii nijaasoobo lama gadi karo laakiin ma la intifaacsan karaa nacam fi lmadhab maxaa loo daliishaday maxaase lagu jawaabay waxaa la daliishaday o waa xadiid abu hurayre laga wariyey culamada qaarkood xadiidkuna ay acniyeen sixadiis nabiga waxaa la weydiiyey dhaheen sala allahu alayh wasalam bahalka jiir ama dooli subag ku dhacay ka waran baa rasuulka ilahi xukunkiisa markaasu wuxuu yidhi hadduu subagu fadhiyo dooliga iyo int ku bak ku baktiyey hadduu subagu fadhiyo isaga iyo inta uu gaadhay intaa isla goysa antuura inta kama isticmaala ma gaadhin haddii uu haddii uu yahay mid qoyanna ama uu mid yahay san fadhiinna oo dhumuq si fiican u dhex isaga waa nijaas fastasbixuu bihi fainuusaha ku shita waxayna xadiidkaa waxaan ka qaadanay oo iyaga agtooda ay tasiixiyeen waxaan ka qaadanay si kale looma gadi karo oo nabigu waa reebay laakiin waa la intifaacsan karaa waxaa la yidhi xadiidkii saxiixeynka ahaa ee jaabir ibni cabdilaahi laga wariyey sidee baad dhahaysaan ee nabiga la weydiiyey ara'ayta shuxuuma almaytati maytada baruurteeda iyo xaydheeda ka waran fa inahu yutlaa biha sufun wayastasbixu biha annaasu baa layidhi doomahana alwaaxdooda biyaha intaa ku jira xaydh bay u baahan yihiin iyo shashafay u baahan yihiin marka meelaha didilaaca iyo waa la mariyaa fayruusahana waa lagu shitaa fayruusaha lagu shitee de subaga fadhiistay waa shamacan aan shidanna muxuu yahay soo waxaydhi oo kaleeto la fadhiisiyey un maaha markaasaa nabiga saas loo weydiiyey markaasuu wuxuu yihi laa huwa xaraamun lafdiga xadiidku laa huwa xaraamun waa xaraam buu yihi kadib nabigu wuxuu sheegay calayhi salaatu wasalaam yahuud buu ka hadlayo qaatala allahu lyahuuda buuri allaha lacnada yahuud in allaha lamaa xarama shuxuumaha jamaluuha uma baacuuha uma akaluu amanaha ilaahay markii uu baruurta ka xarimay way shiileen markaasay suuqa geeyeen oy gadeen markaasay cuneen xadiis ibnu mascuudna wuxuu ahaa xasan ahaa in allaha idaa xarama shayan xarama amana ilahay hadduu wax kaa xaaraantinimo inaad cunto lacagtiisuna waa xaaraan intaa marka la isu geeyo baa shaaficiyada waxaa la yidhi nabigu wax dabkaa lagu shitaa la yidhi laa huwa xaraamun sooma dhihin nabigu ala salaam iyaguna waxay dhaheen may xadiidka khalad baa ufasirteen bal xadiidku anagu daliil noo yahay mase idinku yahay nabigu laa huwa xaraamun huwa beeca weeye wuxuu ka hadlay intifaaca ma aha nabigu waxaa la weydiiyey beyc buu ahaa xadiidka qaybtiisa hor ahayd in allaha xarama bayca almaytati buu ka soo hadlay walkhinziiri walasnaami beyc buu ka hadlahayey marka waxaa la weydiiyeyna manfacadaas waabaa lagu qabaayo ma la gadi karaabay ahayd marka nabigu huwadani ayilbaycu weeye huwa ayilintifaacu ma aha laba qareenaan haysanaabay dhaheen saabiqa iyo laaxiqa saabiqadu waa hadalku in allaha xarama bayca almeyti ti nabigu ka hadlaayey laaxiqaduna waa yuhuudda lasoo qaatay nabigu way ku intifaaceen kalama dhihin baacuuhu baac way kusoo dareen meesha annaga baac kama hadlayno qaacidada sharcigana waxaan naqaanaa waxyaabo badan oo lagu intifaaco laakiin beecooda uusan banaanayn kalkalbi iyagoo aad intifaacsan kartaa waardiyaad ka dhigan kartaa laakiin beyciisu ma banaana baktiga laftiisa inaad gadata ma banaana laakiin soo kii la yiri maaha ayda waa lagu tababaran karaa wajaaza alayhi islaa urfi alayha aydii dhagaha laabanaysa lagu tababarayay oo lagu tababari karaa sookaad dhahdeen maaha laakiin ma la gadi karaa maya haddana waxaa la baneeyey jusafka iyo gaalada inoo yaalla ardayda caafimaadka baranaysa way ku barbaran kartaa laakiin meydkii ma la kala gadan karaa waxaa la yidhi maya marka beeca iyo manfacadu laba xugun bay marar kala qaataan ba yidhahn halkaa halka u socdaan xadiidka huwana beecan ku fasiraynaa si aan isu waafajino mafhuumkaas iyo kiiha fastasbixuu bi aan isu waafajino halkaasay kabatalow ma halkaasaad ka butiri baa layidhi halkaasay xadiidkaana uga baxeen ay uga jawaabeen halkaasa ku dhih subxanak allah bixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka atuubu ilayk insha allahu tacaala habeen dambe cashirku wuu jiraa kii sheekh maxamed ee sigiskana ma jiro